طبعا eh, waxbarashada ama cilmiga inaga hataa muslim nahay waad ogtahay meel weyn ayuu inaga yaalaayo aayadii ugu horeysay eh, qur-aankeena soo degeysayba waxay ka bilaabanaysay inay u dhiirigeliso eh, cilmiga iqra bismi rabbika aladi khalaq marka hadday saas ay tahay cilmiga ha la barto markii la baranaayana wax walba waxay leeyihin aas aas guri aan aas aas lahaynna korlaamiyeriga lagama saari karo ama shubka kor lagama saari karo waa in marka hore aasaaskii iyo derbiyadii lasoo sameeyo marka aqoon walba waxaa kow asal u ah macrifat llahi subxaana qofku inuu ilaahay barto ilahay wuxuu yihi faclam anahu laa ilaha ila allah marka hore waxaa lasoo hormarsiyey marka alcilm ayaa lasoo hormarsiyey saasaa imaam bukhaari kitaabkiisa baab ayuu baabaystay oo la yihahda baabu lcilmi qabla alqawli walcamal yani cilmi in la barto intaan hadal iyo ficilba aan la samaynin marka waxbarashada ahmiyadeedu waxaa kow ah inamaa yaksha allah min cibaadihi lculamaana ay tahay yani waxaa uga horeeya qofku inuu caqiidadiisa iyo diintiisa iyo dhaqankiisa islaamka inuu baorta aasaadkii u ka dhigto markaas kadib ayaa waxaa kasii farcamaya ama kasii dhalanaya culumta kale marka culumta kale waa farac waxaan asaas lahayn kor kama daboolmaan marka waxaa horta balko inaan ka bilowno asaasiyaadka qofku yani yaqiin inuu cilmiga diinta yaqiin inuu uhubo oo arrimahan in la rumeeyo ay tahay waxa ku saabsan koonkan oo dhan aan ku noolnahay inuu horta bal fahmo meesha u socdo markaas kadib ayaa cilmigan kale ee wasiiladan adduunyada lagu noolaanayo yani lagu horumariyey ee dadku ay ku shaqaystaan ee saasay tahay in loo bar in la barto yani marka la baranaayona maqsadka in la hagaajiyo qofku wuxuu wax u baranaya inay tahay inuu ilaahay kaga cabsado aqoontiisa ikhlaas inuu u barto yani dadka inuu u faa'iideeyo inuu niyadiis saas ay tahay laakiin hadduu marka hore dadku wax baranaayaba waxbarashadiisaba oo ku jaangooyo oo yidhaahdo anu waxaan rabaa maxay ahayda inaan ku shaqaysto oo yani hadafkiisa oo dhan ba ay tahay shaqadana adduunyadana waa mid nabiga sal ly slam uu ilaahay ka maangalay oo yidhi walaa tajcal addunya akbara hamina walaa mablaqa cilmina ilaahu adduunyada hamigeena iyo fikirkeena weyn ha ka dhigin cilmiga aan baranaynana yoolkiisa waxaan wax u baranayno inaan adduunye ku gaarno ha ka dhigin marka maxaa yidha adduunye keli ku gaaritaankeeda wax qiimo ayada ah ma jirto laakiin cilmiga saxda ah waa cilmiga qofka ku hanuuniya fahma inay tahay daartii oo laga shaqaysanayo aqaanaysa daartii u shaqaysanayo kala maarmaan marka aad baad umahadsan tahay aas-aaskaasi ee wanaagsan in lasoo dhiso maxay la eg tahay mas-uuliyadda ka saaran waalidka oo kale mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran maxaa yeele waalidku waa muhiim ilmaha uu dhalay wadada nolosha saxda ah inuu ku hagaajiyo saas nabi sal ly slam wuxuu yihi kullu mawluudin wulad cala alfitra qof kastoo la dhalaayo waxaa lagu dhalaa fitrada saliimka ee islaamnimada ah markaasa waxaa lii marka fa abawaahu yuhawidaani aw yunasiraani aw yumajisaani waalidkiis ayaa ama kristaan ka dhiga ama yahuud ka dhiga ama majuus ka dhiga lama dhigin waalidkiis ayaa muslim ka dhigaa layidhi maxaa islaamnimadii meeshan kullu mawlidin tiwarka lasoo dhahay aabayaalkiis ayaa muslim ka dhigana maxaa loo dhihi waaye waxaa lii muslimnimada iyo fitrada lagu dhalanayo ayaaba islaba qalooc kuma jiro waa si toosa fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa inna likhalqi illahi dalika diin lqayim laakiin waxa qalloo cajalaya waa waxyaabahan kale ee kiristaanka iyo yahuudda iyo majuusta iyo kuwaasa qalloo marka ilmuhu waalidka markii loo fiiriyo muhiim ayuu yahay haddii marka waalidku muslim fiican oo dhaba uu noqdo ilmihiisa wuxuu horta waddada uu ugu ridaayaa ah inuu ilmihiina muslimnimadaasi uu ku dhashay inuu hor usii wado marka bii-ada insaanku ku qalanayo ama ilmaha ku qalanayo muhiim ayay u tahay marka waalidka mas-uuliyad weyn waxaa ka saaran aas-aaskaas islaamka ah ee muhiimka ah ilmahani uu ku dhashay yani marka waa ku dhalasho laakiin macrifo iyo aqoon ayay u baahan tahay aqoontaas meesha ugu horeysa laga kasbanaayo waa guriga iyo waalidka saasaa laba waalid oo waxaa rabaa fiican inay ilmo fiican ay dhalaan haduu markay aragto hooyadeeda ah, tukanaysa ama ah, aabadeeda tukana ama wiilku sidoo kale way ku bayanayaan marka waalidka mas-uuliyadda weyn ayaa kas hadda magaalada muqdisho kaleo aada joogto waxaa ka furan iskuulaad qaarkood ay leeyihiin ajaanib oo aas-aaskii saxda ahaaba beddelkiisa la geliyo myuusig iyo xiisado marin habaabinaya carruurta arrintaasi ka warran khatarta ay keeni karto dabcan yani siraaca markasta thaqaafiga ah ama aqoonta ah waddankeena mar horena wuu ka jiray haddana wuu ka jiraa yani wana socdaa waa siraac hore jiray oo muddo dheerna soo jiray oo dadka aqoonta yani islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaalinimada iyo wadaniyada ay ku jirto waxay jecel yihiin in yani umadeena ama gaar ahaan ubadku ay yani naga dhaxlaan yani diintaas taariikhda dheer aan ku leenahay ummadda soomaaljiiska africa degan in ay naga dhaxlaan halkaa laga sii wado dad aani loo ogolayn ayaa arrintaas jiro marka yani siraac lagu wada oo raba in ay ka leexiyaan taas iyada ah oo ay dhaqankooda iyo culture ay banaanka kasoo waafideen ama ay ka keeneen inay yani dhaqankeenii suudanaa iyo diinteenii iyo inay yani ay ku haleeyaan marka arrintaasi arrin jirta maayo waana siraac oo mar walba soconaya bayna xaq walbaatil yani saameyn xoog ku yeelanaysa haddii ubadka waxa lagu barbaariyo ubadku waxay lamid markii la miisaalinaya xaanshida cad airforta la oo kale ayay lamid tahay oo adi haddii lagu dhigo hadba wixii aad rabto aad ku qoran karayso marka ilmahaas waa xaanshidaas cad hadba wixii lagu qoro ayuu ilmahani uu noqdaa marka meeshii lagaga qori lahaa islaamnimo iyo khayr iyo diin iyo dhaqan wanaagsan iyo haddii wax kale lagu qoro waxaas kale ee lagu qorayn buu noqonayaa hadhowna waxaan baa la fiicnaanaya isagoo marka weynaaday ayaa waxaa la kaa uga xun oo fiicnayn yani ku doodaya maxaa yeele markii hore ayaa lagu soo qoray saasaa waxaa loo yihahdaa man shaba calaa shayin shaaba calayhi qofkii wax ku barbaara waxa unbuu ku duqoobaa marka sayna si inoogu dhicin waxaa aada loo dhiiragelinaya oo fadlina badan ubadka yar inaan ku barbaarino ilaah inay caabudaan oo diintooda ay ku xukmaan sidaas ay waxay ka noqonayaan sabcatun yidilluhum allahu fii dilli yawma laa dilla ilaa dillu waxaa ka mida ah shaabu nashaa fi cibaadat illah dhalinyaro ku barbaaraya ilahay cibaadadiisa hooska ilahay iyuu harsan doonaa marka cid alla ciddii waxaad ka leexinaysa oo si kale u dhigaysa waxay mudan tahay in la yidhaahdo ubadkaani muslimnimada ku dhashay yaan la qalluucinina sidii muslimnimada ee fikrada fayoonka ugu soo dhashay ha loo daayo ugu dambaysa ummadan yani sidiinkoo sirac loola galo yani islaamka lagama celin karaayo horey ayay ugu soo haysteen taarikhdhan ayay kuleeyihiin dar wanaagsan oo mar walba ilaaliyana lama weynaayo